بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سؤالها إن شاء الله كل عشر كبير لو اسمينا ويدين سما marka haba masraacin doona insha allah sheekhu waxa uu yihi uma alcalamu uma alcalamu calamkii weeyi waxaynu kusoo guda jirnay nakiradii macrifadii nakiradii waa inoo soo tilmaamay sheekhu halkana wuxuu doonayaa inuu inoo tilmaamo macrifadii markaa macrifadii waa lixduu inagu yidhi soo ma fa ama almacrifatu fatanqasimu ilaa sitati aqsaamin alwalu alqismu alwalu adamiiru buu inagu yidhi soo ma wa huwa acrafu sita markaa damiirkii iyo hawlihiisii waan soo laasanay way soo dhamaadeen ka labaad calama wuxuuna ku yidhi sheekhu wahuwa acrafu sitati wacataftu baqiyata almacaarifi calayhi bihuma soynama soo dhan ya wakaa umadii waa tana oo adiga arkayaba uma uma maxay faysa tartiib maca taraakiya sidaa darteed waxaad fahmaysaa inuu ka darajo sarreeyo xagga macrifanimada damiirku calamkuna rutbada labaad u yahay marka wuxuu yihi uma alcalamu calamkii weeyi wa huwa calamku imaa shaksiyu mid shaksi loo nisbeeyey inuu yahay weeyi wa huwa calamku imaa shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey inuu yahay wadaalika tusaalihii ka zaydin zayd oo kale weeyi aw jinsiyun ama jinsi mid loo nisbeeyey inuu yahay wadalika tusaale ka usaamata libaaxiyo wixii lamida wey wuxuu yidhi sheekhu calamku u qaybsamaayo qaybo fara badan buu leeyahy qaybta u horeysa wuxuu u qaybsamaa calamu shaksi iyo calamul-jinsi baa loo qaybiyaa qaybta u horeysa calamu shaksi iyo calamul jinsi ha baakashaaru xagga hoose kaale xaashiyadu qaala fi lmisbaax awal hore shaksiga wixii loohan jir u kuu sheegaya ashaksu sawaadu linsaani taraahu min bucdin uma istucmila fii daatihi shaksi waxaa la odhan jiray waa sawaadu insaanin waa insaan mudutuushi oo taraahu min bucdin meel fog aad ka aragtid uma istucmila fii daatihi kadibna waxaaba loo isticmaalay daatadiisibaa loo isticmaalay markaa eeg u fiirso calamushasi aan leenahay calamushasi markaan leenahay waa daatadan cidday lahayd wey waa calamudaat buu ka dhigan yahay shaksi waa wax muuqda soo ma waxaa muuqda ee meesha taagan ciddii iska lahayd wey calamu shaksi ay calamudaati daatada calamkeegi wey daatadan gaarkaa ah iskale daatadaasi ama insaan ha noqdo ama insaan yuu noqon hadduu doonto magaalo ha noqoto yaa eega wajaalo oo kale de waa calan mina calamayn hargeyse kale waa calan gebile oo kale waa calan marka daato meel taagan waxa lagu magacaabo ee gaarka ku ah ayaa la idhaahdaa calamu shaksi hadda marka adiga lagu leeyahay fulan marka lagu leeyahay de muxuuna tusinaya magacaas moxamed marka lagu ley mamed muxuu tusinaya dee daatadii ciddan iska lahayd magacan sooma ayuu tusinaya markaa shaksi waa daatadan magicii gaarka u ahaa weeyaan macnihu calaamu dhaati daatada calamkeygii waaba magicii iyadu ay iska lahayde gaarka u ahaa waan fahnay maa calamuljinsigu isagu daata maa isagu waa xaqiiqo weeyaan ah, macno ahaan unbaad u garanaysaa isaga macno ahaan unbaad u garanaysaa eega tusaale ahaan asad saw libaax ma de asad waa calamujinsi asad waa calamu jinsi markaa macna alasadiya libaaxnimo meel taagan ma jirta libaxnimo meel taagan ma jirto lakin maxaan ka garananaa ya dihnigaan ka garanana de ka garanana dihnigaan ka garanana warkama isaga waa sidii nakirado kale eeg sidii nakirado kale weeyaan caalamljinsiga oo waxay idhahdaan fa huwa nakiratun macnan macna ahaan u nakiruu eeg rajul markaan idhaa ka waran soo afraadii rijaal o dhan may soo gelin asad markaan idhahna ma maxay waa libaax muna jinsi ahayn muna jinsi ahayn sheekh de waa jinsi soo ma eeg waxay idhahdaanba fa huwa nakiratun macnan macno waa sida nakirada oo kaleba weeyaan bay idhahdeen marka calamu jinsigu isagu waa waa xaqiiqo mucayana xaqiiqo mucayana oo laga garanayo dihniga laga garanayo calamujinsigu waa sida hadaba maadaama oo uu yahay nakiratu macnan xagga macnaha maadaama oo nakira uu ka yahay oo sidii nakirada oo kale uu yahay de maxay ku kala duwan yihin ma nakiradii maxay ku kala duwan yihinba waxay ku kala duwan yihiin lix arimood lix arimood bay ku kala duwan yihin nakiro haddii mubtada laga dhigo maxaa loo baahan jiray musawiq baa loo bahanaya soo ma isaga musawiq looma baanayo o yakunu mubtadaan bilaa musawiqin mubtadu iska noqdaa tiyoyna jirin wax u cunansiiya laakin nakirada iyadu waxa shardi ahaa in musawiq ay hesho y walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira soo iyada musawiqaad baa shardi ahayd kolkaa arrinta koowaad u kala gaarka yahay yakunu mubtadaan bilaa musawiqin wax u cunansiiyaa tii oyna jirin buu mubtade iska noqon karaa yuu kala wadaaga halkaa marka calamushasigi de calamushasigi buu kala wadaagaya oo waxaad iska odhan kartaa usamatu ashjacu min hucaalata baad iska odhan kartaa usamatu ah, libaaxu libaaxa usaame usaame waa libax marka usaamatu libaaxu ashjacu waa mid ka geesisan mid hucaala dayada ama dawcada mid ka geesisan wey markaa usaamatu maanad ku bilaabanaysa waa calamujinsiya ah. maxaa u cunaysiye ya de yakunu mubtadaan bilaa musawiqin laakin nakirada ma banaana iyada in lagu bilowda bilaa musawiq laba wa saaxiba xaalin bilaa musawiqin saaxibu xaal buu iska noqon karaa tiyo wax musawiqiya aanu jirin ajrumiyadii aynu ka bilownay naxwahaba maxaa ku qoraa saaxibuxaalku muxuu ahaa macrifada munayn saaxibuxaalku muxuu aan jiri aan jiri soo ma ya soo saam waan jirin markaa fiirso wuxuu iska noqonayaa saaxibulxaaltiyo wax u cunansiisa ayna jirin haadaa usaamatu muqbilan baad iska odhan karta haadaa usaamatu muqbilan markaa muqbilan waa xaaladii aabay saaxibulxaalkii waa usaame awsaama sawka calaamujinsiya yakunu saaxiba xaalin bilaa musawiqin imisan ayna saw laba ma haysatid sheekh walaa tadkhulu calayhi almucarifa calamka may gasho asha mucarifadii calam shaksiga de mayso ma kana ma gasho ya alusaamata maad aragta wey ma odhan kartid imise wey saw saddex maaha wain wujida fiihi cilat haaniyat laa yansarif imika hal cila ku jirto halka cila waa maxay waa caalamnimo soo maa wa in wujida fiihi cilatun thaaniyatun laa yansarif haddee cilo labaad cilada ay kusoo biirto maalaa yansarifu noqonaya maalaa yansarifu kaa noqon sida calama shaksiga o kale dalxata ka waran imika soo maalaa yansarif ma kana eega usamata waa maalaa yansarif sababtu waa maay waana calam taana way ku jirtaa de mana taa ku jirin muna maalaa yansarif noqon wain wujida fiihi cilatun thaniya ya laa yansarif imisaanayna shandhe yakunu mubtadaan bilaa musawaqin wa saaxiba xaalin bilaa musawaqin aye eh? walaa tadkulu calayhi almucarifa walaa yudaafu lama idaafeeyo iska ilaali lama idaafeeyo damiir idaafeysi weli ma aragtay calamkana lama idaafeeyo iska ilaali calamu shaksiga wasaanad u idaafeynin ayaanadkana u idaafeynin sheekh calamu jinsiguna isna qaba waa imisa shan ta u dambaysa walaa yuncatu binakira nakirana lagama nactiyeeyo ee nakira haddii ay daba dhacda xaala la icraaba xaalo ayaa la icraabaa walaa yuncatu binakira waa imise marka sow lix ma lixdaasu kaga duwan yahay marka lixdaasu ha kaga duwan yahay calamu jinsigii ayo nakiradii uu kaga duwan yahay marka waana saa u kala garatid marka calamka tacriifkiisa wuxuu soo duuduubayaan waxay dhahdaan waynu gaari doonaa maa cayana musamaahu muطlaqan bay dhahdaanba ya ma cayana huwa lsmu ladi yucayinu musamaahu mulaqan sayna kutubta badanna kusoo tacriifin jirnay waa alsmu ladi yucayinu musamaahu alsmu markaynu nidhi waa jinsi yashmalu nakirata wlmacrifata alsmu muna jinsan macrifiya nakira mayna ismahayn de way soo wada guda galeen yucayinu kolkaynu nidhaahno musamaahuna waa muxuu saaray nakiradii nakirada musameg ma cayinta rajul nin maa laga xigaa dadka kale haddee nin rajul ku ninka kale maa laga xiga muu ka xigaa maya mutlaqan markaynu nirna muxuu saaray macaarifta inta kale soo hadhay oo mutlaqa wuxuu ka wadaa biqaydi takalumi aw biqaydi lkhitaabi aw biqaydi lishaarati aw biqaydi lhaybati waxaaso dhan buu ka wadaa macaarifti kale o dhan ba halkaana ku baxday marka maxaa la dhahdaa alsmu aladi yucayinu musamaahu mutlaqan kaasaa la dhahdaa marka wuxuu yidhi uma alcalamu calamkii weeyi wa huwa calamku imaa shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey inuu yahay weeyi daata gaara iskale weeyaan manihi wadalika tusaale ka zayd iyo wixii lamid ah weeyaan zayd waa calamu shaksi cid gaara iskala de zaydka ayuu magac u yahay ow jinsiyun ama jinsi mid loo nisbeeyey inuu yahay jinsi baa loo nisbeeyey oo bimacnaa waa macno lagu garanayo dihniga laga garanayo waa macno dihniga laga garanayo oo tusaalaan iminka asad dee macna asadiya weya macna asadiya looga jeeda ahucaal macna hucaal ah, dawacanimadii wey waana shay dihniga laga garanayo wey hebel waa libax markaad leedahay mi libax socda mee sifadii libaaxnima ku dhex quntay weyan de macna asadiya ku dhex quntay waa geesi sida libaaxu geesi uyu geesi u yahay hebel waa daw marka laya ka war bash waa khatar soo ma <laughs> ya marka macna thaclabiya ku dhex jirta weeyaan ee wax meel taagani saclabanimo meel dacwanimo meel taagani ma jirta markaa dihnigaa laga garanaya waana saa u garantiin wadalika tusaale ka usamata libaax iyo wixii lamid aweey ah wa imasmun wa huwa calamkii imasmun inuu ismi yahay weeyi kamaa mahalnaa ay ka mithaalina tusaalintaan tusaalaynay oo kale maxaynu ku tusaalaynay zayd iyo usame zayd iyo usame waa ismi sheekh ow laqabun ama laqab inuu yahay weeyi wadalika tusaale ka zaynlcaabidiina kuwa ilaahay caabuda quruxdoodii zaynlcaabidiin waa la qaba wuxuyna tusinayaa madxigina tusinaya aw wa qufatin qufatin dimbiil waa waa sallad wey ama shimbir calool wey qufataan oo <laughs> la idhahda waayahay hnin fulan qufa qufa ya waa waxaan dumarku ay kusoo adeegtaan kolkay eh, suuqa tagaan so maxay noqonaysa salid maynaan alaabtii waxaa lagu guro ninkan waa qof oo cid kastoo tilmaantaaba wuxun ku ridanaysaa ruuxu hadduuna wax iska fiirin oo u fiirfiirsan wax kasta u qaato cid kastoo tilmaata mxu cid kastoo u timaado wax waranta muxuu noqonayaa khasmid buu noqonaya sooma wax kasta lagu guraa weyaan macnihi ya ow kunyatun kunyo weeyi wadalika abi camrin abi camr weeyi wa ummi kalhuumin umu kalhuum weeyi markaa marka kooaad maxaa loo qaybiye calamu shasi iyo calamu jinsi mar labaad maxaa loo qaybiye ismi iyo laqabiyo kunya loo qaybiye marka ismi ismi marka halkana joogo waxaa la idhahdaa maa laysa la qaban walaa kunya ixtibaaraad badan buu leeyahy ismigu ixtibaaraad badan ma mar maa yuqaabilu ya alficla walxarfa wey marna waa maa yuqaabilu alwasfa jamcaanu saalim baynu kuso marnay mala ya markaynu sajdatin iyo takyiiraadkayga marani so meelaa kumeelaan soo marji kullu smin thulaathiyin hayri wasfin meelahaasayn soo marjinay bakmatun iyo markaynu soconay maa yuqaabilu wasfa markaana la idhahda marna waa kanoo waa maa laysa laqaban walaa kunya maa yuqaabilu laqaba wal kunya weeyaan imikana laqabkii iyo kunyadii ayuu ka soo horjeedaa ee ma aha ficil iyo xarafkii ka soo horjeeda imika iska ilaali u fiirsa marka laakiin waxa ka fiicanba in lasii yidhaahdo maa wadacahu labawaani ibtidaan labada waalid ilmaha magacay u bixiyaan marka ugu horeysa soo dhasha ayaa la dhahdaa magac ismi waa tusaale magaca ugu horeeya u bixiyeenba hadduu noqdo shamsudiin ka waran la fadhiyaa shek ya eega shamsudiin ma la qabaa mase magac ya dhinac markaad eegtid waa la qabde soo ma ya dhinac markaynu eegnana waa ismi abubakar kale ka waran caruurta qaar abubakar baa loo bixiya markiisa u dhashaanba maxaad kaga jawaab maa sudira biabin baa lagu yidhi waa abubakar waa kunya loo bixiya kaar sooma may waxa ka fiican marka maa wadacahu labawaani ibtidaan labada waalid ilmahooga magaca ugu horeeya ay u bixiyaan baa ismiga wuxuu doona ha wuxuu doona ha ama ab lagu bilaabo ama yaan lagu bilaabin ama madaxi ha ama saxiix magaca ugu horeeya ka ima marka markaad ka timaadid magaca labaad ee soo raaca haduu madxi tusiyo ama udami tusiyo waa laqab haddee ab ama um lagu bilaabana waa kunyo saasa fiican marka in lagu kala fahmo marka ilmaha haddaad abubakar ubixisid dee waa ismi caadiya wey haddee shamsidiin ubixisid waa ismi caadiya wey saxiix walala waka marka wuxuu yihi waymasmun inuu ismi yahay weyi kamaa maalna ay ka miaalina kale aw laqabun ama laqab yahay weyi wadalika tusaale ka zaynilcaabidiina kuwa ilaahay caabudo quruxdoodii iyo wa qufo aw kunyatun ama kunya yahay wadalika tusaalihii kaabi camrin abi camr iyo lamid aweeyi ah wa ummi kalhumin iyo umu kalhum halkaa qaybii ku sheegay halkana wuxuu leeyahay sidee loo icraabaya ya sidee loo icraabaya saddexdani haddii ay kulmaan ismi iyo laqab iyo kunya hadday kulmaan see loo odhanaya laqab iyo ismi hadday kulmaan see lo odhanaya markaa mid ogow in ijtamaca ismun wa kunyatun falaa tartiiba hadday kulmaan ismi iyo kunya tartiib male kaa doontid horraysi saxiix maxaan ku yidhi hadday ismi iyo kunya kulmaan tartiib male haddii ay kulmaan kunye iyo laqabna falaa tartiiba tartiib ma jirto marka waxa tartiibtali waa maxay waa hadday ismi iyo laqab kulmaan hadday ismi iyo laqab kulmaan ayaa tartiib loo baahan yahay marka wuxuu yidhi wayuaharu dibbaa loo dhigi alaqabu laqabkiibaa dib loo dhigi can ilismi ismiga ayaa dib looga dhigi taabican xaale uu yahay mid raacaya huwa laqabku lahu ay lilismi ismiga mutlaqan xaale u yahay mid la idlaaqay waxaynu soo marnay markaynu damaairta ku jirnay waxyaalaha jaa-izulistitaarki inay sideed ahaayeen sideeddaa waxaa ka mid ismiga faacil faacilkiisa ku dhegdurba waa kan tusaalihiisii taabicigamuna ismi faacil aacilkiisi waa huwa huwadaas waa jaaizstitaarde waana saa ufahantin meel kastoo socota xabad yar kaa soo horbaxda ila way ku kala calaamadsan yihin maa warqadaada yar ku geysade meel yar ha ah kugu qoraadaan ways urursama markaa buug dib buu ku noqoni wa yuaharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabkaa dib loo dhigi canilismi ismiga ayaa dib looga dhigi taabican xaal uu yahay taabican xaal uu yahay baa dib loo dhigi mid raacaya huwa laqabku lahuwa lilismi ismiga raacaya mutlaqan xaal uu yahay mid la idlaaqay oo la sii daayo aw makhfuudan xaalo yahay baa dib loo dhigi mid la khafdinayo biidaafatihi ay biidaafati ismi ismiga u tiirintiisa laqabka loo tiiriyo ayaa lagu khafdinaya waa xilnimo laakiin waa in ufridaa labadooda haddii mufrad laga dhigo laqabkiina uu mufrad noqdo ismigiina uu mufrad noqdo wadalika tusaale ka saciidi kursin shidada saciidkeegiiyo wixii lamid aweeyi calamu shasi calamu jinsi buu uqeybiyey ismi laqab iyo kunyuu uqeybiyey haddana wuxuu ina baray sidee loo icraaba sidee loo icraaba sidee loo iraaba waxaan ku idhi hadday ismiyo kunya kulmaan falaa tartiiba hadday laqabyo kunya kulmaan falaa tartiiba haddaba ismiyo laqab hadday kulmaan maxaa la samaynaya ismiyo laqab hadday kulmaan afar suura ka soo bixi afar suura ka soo baxaya gadaal buu ka keeni doonaayo afar suura ka soo baxay on sii tambihinayna afarta suura waa maxay ima an yakuna murakabayni labadoodiiba waa murakab cabdillaahi yo zayn ulcaabidin labada mayna murakabayn labadoodiiba waa murakab tusaalayaashana gadaal buu kaa kenya lakin idfaantin baan doonaya wa ima an yakuna laqabu murakaban wlsmu mufradan laqabkiibaa murakaba ismigiina waa mufrad zayd zayn lcaabidiin oo kale ma ahe cagsi ismigiibaa murakaba laqabkiina waa mufrad cabdillaahi ya ah, qufataba iska tiri waa imisa saddex iyayna labaduba mufrad yihiin saciid iyo kursi oo kale mayna afar ahayn haddaba afartaa suuro xabadda mufradkaa iska dhig maxaa soo hadhay inay laba murakab yihiin labadoodiiba inuu laqabku murakab yahay ismiguna mufrad yahay inuu ismigu murakab yahay laqabkuna mufrad yahay mayna saddex ahayn saddexdaa waxa waajiba buu yihi tabciya la maraya maxaa la samaynayaa ya calaa sabiili tabciya oo maxaa horeynaya ismigaa horeynaya laqabkuna wuu dambaynaya kadib muxuu noqonayaa taabic buu noqonaya raacuu noqonaya laqabkii taabic buu noqonaya tabciyaduna saddex bay ahaan jirtay inuu cadfu bayaan yahay iyo inuu cadaf yahay iyo inuu bedel yahay iyo inuu nacti yahay soo ma markaa tabciyada halkani waxay noqonaysaa bedel oo bedelu kulli min alkuliya iyo bayaan nactigii baa meesha naxtigi ayaa meesha ka baxayo dee lama naxtiyeeyo calamka laqabkani calam munayn la natiyeyn maayo la nactiyeyn maayo saddexdaa soo maa dabrin xabadii mufradkii miya wuu soo khilaafa ku jira sheekha keeni doone waa la isku idaafeynaya iyada madhabka basriinta saas waa fudayd ha lasku idaafeeyo un ba le saciidi kursi nun ha laska idhaado saxiix walala intaas ka hore wuuna keeni doona insha allah wayuaharu laqabu laqabkii dib baa loo dhigaya can ilismi ismiga ayaa dib looga dhigaya taabican xaala uu yahay mid raacaya laqabku lahu ay lilismi ismiga raacaya mutlaqan xaala uu yahay mid la idlaaqay oo la sii daayey ow mafruudan xaala uu yahay mid la khafdiyey biidaafati ismiga u tiirintiisana lagu khafdiyey xilima in ufrida waa haddii la keli yeelo labadoodaba wadalika tusaaleka saciidi kursin iyo wixii lamid ah weeye athani ka labaad athani ka labaad thaniga oo min anwaaci macaarifi macaarifta anwaacdeeda kamidii alcalamu calamkii weeyi waa kan tacriifkiisi wa huwa calamku maa ismi weeyi ama maa shay weeyi culliqa la xidhay calaa shayin shay baa lagu xidhay bicayni shayga daatadiisa lagu xidhay hayra mutanaawilin xaal aanu qaadanayn maa ismi aanu qaadanayn ismigo ashbaha shabahay huwa ismigu hu musamahan shabahay hu musamahan lagu magacaabay magacan shabahay ya tacriif haddala odhan maxaad odhan alsmu ladi yucayinu musamaahu muطlaqan kaabaad odhan kartaa tacriifayna maalig baa maray ah. ismun yucayin lmusama muطlaqa calamuhu ka jacfarin wakhirniqa waqaranin wacadanin walaaxiqin washadqamin wahaylatin halkaas isagu intaasu marayba marka isagu wuxuu leeyahay waa maa yucayinu musamaahu muطlaqan inagana muxuu u fiirso maa culliqa maa shay weeyi culliqa la xidhay huwa maaga calaa shayin shay dushii baa lagu xidhay bicaynin shaygan daatadiisaa lagu xidhay ayra mutanaawilin xaal aanu qaadanayn ma ismi aanu qaadanayn ismigoo ashbaha shabaay huwa ismigu hu musamahan magaca lagu dul xidhay de tusaale muxamed baa nin loo bixiyey muxamed marka loo bixiyo muxamedyo fara badan baa jira mayna jirin muxamedyo kale way buuxaan maaha markaad isaga muxamed tidaahdid dee muxamedyadii kale magacan lama wadaagayaana isagaa iskale oo hooyadii maxay u dejisay dee inuu kelidii hadday ku dayato iyadna maxamed u dejisay iyadna maxay leedahay de kay u gaarku ma soo maha saa ma waa sidaa weeyaan markaa culliqa waxaynu ka fahmaynaa calamkaa laba loo qaybiya calam mubtajala iyo calam manquula sheekheenu muu qaybina culimada qaarkood baa cabira wadacay cabiraan wadaca maa wudica calaa shayin bicayni hayra mutanaawilin maa wadica hadee la waxaa ka fiican maa culliqaa ka fiican sheekhuna inoo baraarujinaya xaashiyadu fiirsada sababtu waa maxay calamku maadaama oo manquul iyo murtajal yahay murtajalku waa kaanu isticmaal hore u horeyn sucaado oo kale iminka gabadh loo bixiya ama udad saas ku tusaaleeyena maalig kaasi muxuu noqonaya dee isticmaal horeba uma horreynba iminka ugu horeysa oo bilowga ugu horreeyeyba kaasi murtajal baa la dhabaa midna waa manquulo isticmaal horaa u horeeyey fadli baa nin loo bixiyey dee fadli waa master asad baa nin loo bixiyey dee asad waa calamu jinsi muna jinsan waa jinsi haye marka haddaynu nidhaahno wudica haddaynu nidhaahno dee murtajalkun baa loo dejiyey manquulkii baa baxaya de muna manquulkii baxayn laakiin culliqa haddaynu adeegsano dee fadlina waa lagu dul xidhay un magaca asadna waa lagu dul xidhay markaa maxaa fiican in la idhaahdo culliqaaba fiicanta si ay usoo galaan murtajalkii iyo manquulkiiba ah, murtajalkii iyo manquulkiiba wa minhu durtijaalin ka fadlin wa asad wa minhu manquulun ka fadlin wa asad wa durtijaalin ka sucaado wa udad buu odhan doonaa insha saasuu odhan doona isagu markaa murtajel iyo manquul baa loo qaybiya markaa tacriif si ay labadaasiba usoo gudagalaan culliq u adeegsaday ibnu hishaam waana tacbiir fiican weeyi wa huwa calamkii maa shay weegi culliqa la xidhay calaa shayin shay baa lagu dul xidhay bicaynii shaygan daatadiisaa lagu xidhay hayra mutanaawilin xaale aanu qaadanayn maa ismi ashbaha shabaahi waa ismigu hu musamaan ya faasuadi fuaad laguma idha dee fuaadyada kale magacaan kulama le ya hooyi aab maxay kugu bixiy inaad gaar ulahaatid adigu soo ma waka marka adug ku xidhan yahay wey magan ka kaleelana isna saasun buu ku xidhan yahay saxiix walaa markaa musamaha kule ayuu gaar u yahay musamaha lagu magacaabay ayu gaar u yahay waan isla fahnay maha wayanqasimu waa qaybsamayaa huwa calamkii biictibaaraatin bisababi ictibaaraatin fiirooyin sababteed ictibaaraadkaasoo mukhtalifatin kala duwan ilaa aqsaamin qaybu u qaybsamaya qaybahaasoo mutacadidatin fara badan dhinacyo fara badan marka laga eeg eego calamkii aad bu u tiro badan yuu kula qaybsamaa qaybihiisu fa yanqasimu waa qaybsamaya huwa calamkii bictibaari tashakusi musamaahu musamihiisa shaksiyoobidiisa fiiradeeda iyo wa cadami tashakusihi musamihiisa shaksiyoobideeda shaksiyoobida la-aanteeda la fiiradeeda ilaa qismayn laba qaybood buu qaybsamaya musamihiis inuu yahay mid mushakasoo daatalo loo arkayaba iyo mid mushakasa inaanu ahayna macno dihniga laga garanayo inuu yahay labada marka loo qaybiyo laba uqaybsami calami shasin bu uqaybsami wa calami jinsin bu uqaybsami ya calamushasi de muuqda tan lagu magacaabay laleya mustafe maama muuqasha laakin calamujinsiga waa maxay waa macno isagu dihniga laga garanayo wey masle fani marka dhinaca haddaynu ka eegno ciddan lagu magacaabaya muuqashadeeda iyo muuqasho la-aanteeda maxaa loo qaybinaya calamushasi iyo calamujinsi fala walo ka hore ka zaydin iyo wa camrin wey wthani ka labaadna ka usaamata weeyi lilasadi libaaxyo fara badan xaalado uu sugnaaday wa hucaalata dawaca weeyi lithaclabi dacwooyin fara badan xaalad ay u ahaatay wa du'aalata yey weeyi lidi'bi yeeye fara badan xaalad uu sugnaaday faina kula min hadihi ajnaas yastur intaan mantiqdu gale moogta ya haddaynu fahnana ahlan wasahlan haddii kalena waxba dhib male ya mantiq buu galay wuxuu yidhi faina kulan tan alalfaadi ee alfaada mantiqa ma la baran kara mise lama baran karo muqadimadu yidhahdaaba fabnu salaaxi wanawowi xurima wa qaala qawmu yanbagii an yuclama mantiqa sulam munawra wuxuu odhanayaa fabnu salaaxi wanawowi xurima ibnu salaax iyo nawowi waxay yidhahdeen waaba xaaraan in la barta waad ku dhagafaarasa bel ya wa qaala qawmu yanbagii an yuclama wa ghazali wuxuu yihi in la bartaa fiican qofka caqiidadiisu si fiican u fahmay caqiidadiina bartay saa kolku u dhex galo waa uu fahmaya oo maasha allah wey haddii kale waad ku dabaqi weeyaan laakin lama kala maarmayo de funuuntu ma kala maarmayso ya ma kala maarmayso waa meelaha ugu adag weeyaan intan yari qadriga fa ina kulan mid kasta kulliga oo min haadihi tani kamid a tan al alfaadi ee alfaada yastuqu waa rumoobaya huwa kulligu calaa kulli waaxidin mid kasta ayuu ku rumoobaya oo min afraadi haadihi tani afraadeeda tan al ajnaasi ee ajnaasta taquulu waxaad odhanaysaa likulli asadin libaax kasta waxaad odhan libaaxa oo ra'aytaad aragtay hu libaaxa haadaakani usaamatu usaamo weeyi muqbilan xaalo yahay baan ishaarayaaye walbawaaqi inta soo hadhayna kadaa saasoo kale weeyi wayajuusu waxa banaan an tudliqa inaad magacawdaa banaan ha alfaadan biizaai saaxibi hadihi alxaqiiqa saaxib waa zaaid iska tuur biizaai hadihi alxaqiiqa xaqiiqadan muqaabilkeega ya min xayu meelna aad ku idlaaqdo hiya xaqiiqadii mawjuudatun mid jirta ay tahay fa taquulu waxaad odhani usamatu usame ashjacu waa mid ka geesisan min hucaalata hucaala kamaa taqulu siaad oo dhan alsadu libaaxu ashjacu min athalabi dawacaduu ka geesisan yahay ay saaxibu hadihi xaqiiqati xaqiiqada asadnimo ka iska lihi ashjacu waa mid ka geesisan min saaxibi hadihi xaqiiqa xaqiiqadan dacawanimo ka iskale walaa yajuusu ma banaano an tudliqa inaad idlaaqdo ha alfaadan calaa shasin shasi shasiga iminka libax bu ujeeda calaa shasin libaax libaaxa oo qaa'ibin maqan laa taquulu odhan maysid liman ruux ku odhan maysid baynaka ay habata wastaqara uu sugnaaday baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cahdun isla garasho fii asadin libaax aad isla garanaysaan libaaxa oo khaasin gaara maa facala usamatu usama muxuu sameeye ohan maysid <laughs> ma facala usamatu usama muxuu sameeye ohan maysid muxuu noo soo sheegay alfaad faina kula min hadihi alfaadi bu alfaad maad garanaysa waa usaame iyo fucaalo iyo du'aale weeyaan alfaadaasi mid kastoo kamidii wuxuu ku rumoobayaa ajnaasta tan a mid kasto kamid a ya ajnaastuna waa maxay waa asad iyo thaclab iyo dhibi sow jinsi ma asad waa libaax oo dhan soo ma waa libaax oo dhan soo ma waa yey oo dhan soo ma haddaba usama usama usama wuxuu ku rumoobayaa libaax kastoo libaaxyada ka midood aragtid usaamaad odhanaysaa libaax kastood aragtid maxaad odhanaysaa usaamaad odhanaysaa dawaco kastood aragtid maxaad odhanaysaa fucaalaad odhanaysaa yay kastood aragtid maxaad odhanaysaa du'aalaad odhanaysaa waad fahamtay marka libaax gaari male usaame libaax gaari male fucaalana dawaco gaari male du'aalana yay gaari male waaxid kasta oo jinsiga kamida noocan wuu ku rumoobaya magacani waad fahamtay haye waa kana eg waxaad odhanaysaa libaax kastood aragtid libaax kastood aragtid waxaad odhanaysaa haadaa usamatu muqbilan baad iska odhanaysaa haadaa usamatu muqbilan markaa libaax kastood aragtid oo kamid ahaa jinsigii asadnimo usama wuu ku dhacaya usama he wuu ku rumoobaya oo maxaad oran haadaa usamatu muqbilan baad iska odhanaysaa intaa waad fahamteen soo ma intaas waa basiid ay fududahay haadakan usaamatu way muqbilan xaalow yahay eeg muqbilan xaalow yahay walaa yuncatu binakiratin soo maynaan soo lahayn waxyaalo ku khilaafsana eega muqbilan waa inaad xaalaysid markaa de muqbilan waana nakira somaali mana nakirayn waka lagama sifayn karo sababtu waa maxay watunsabu anakiratu bacda ismi اljinsi cala alxaali waa qaacido watunsabu annakiratu bacda ismi اljinsi cala alxaali waa mid labaad markaad macnaynaysid waxaad tidhahdaa haadaakani usaamatu usaame weeyi muqbilan xaalo yahay baan ishaarayahay sadhe muqbilan xaalo uu yahay baan ishaarayahay sababtu waa maxay eega muqbilan awe saaxibulxaalki saaxibulxaalki me waa usaame usaame munayn usaame yaa rafciyey dee haada mubtada muna rafi rafcu mubtadaan biibtida kadaaka rafcu khabari bilmubtada mina dhacdad wasama u fiirsa hadaba waxay yidhahdeen qaacidada aan soo mari jirna ahayd alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha alcaamilu fi lxaali alcaamilu fi lxaali xaalka caamilka ku camal falay huwa alcaamilu fi saaxibiha waa caamilka saaxiibkeed ku camal falay saaxiibkeed imika yaa ku camal falay mubtada soo ma bimacnaa ashir waa in laga dhex dara adaba mesha hada kani usamatu usama weyi muqbilan xaal u yahay baan ishaarayaaye waa ina saa tirad marka alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha waa qaacida iska qoro walbawaaqiinta soo hadhayna kadaa waa sidaa oo waa maxay dawaco kastood aragtid maxaad orani hucaalaad oran yey kastood aragtid maxaad oran duaalaad oran duaala waad fahanteen ma waa basiid wey halkana u fiirso wayajuus waxaa banaan an tudliqa inaad idlaaqdo ha alfaadan alfaadda maad garanaysin wa usaamo iyo fucaalo iyo du'aale iyo soo dhawaada mala soo ma fahmi biizaai hadihi alxaqiiqa xaqiiqadan muqaabilkeega min xayu meelna lagu idlaaqo hiya xaqiiqadu mawjuudatu mid jirta ay tahay oo maxaad odhanaysaa usaamatu xaqiiqada libaaxnimo ashjacu waa mid ka geesinimo badan min hucaala xaqiiqada dawacanimo waxaa suuraysanaysaa libaaxa shaashkiisa iyo ilkihiisa iyo inuu xayawaan muftaris yahay iyo xaqiiqadiisaad ku suuraysanaysaa maxay ya waata maniq ay yidhahdaan de wujuud dihniye iyo wujuud khaarijiye iyo waxaasaa jiro moogta marka halkii ba inala gala moogta marka maxaad ku suuraysanaysaa dihniga maskaxda xaqiiqada libaaxnimo u fiirdo maad suuraysan karin xaqiiqada libaaxnimo ayaa ka geesinimo badan xaqiiqada dawacanimo dawadana ood suuraysanaysaa iyadana de dihnigaagaad ku suuraysanaysa marka iminka maxaa lasbarbar dhigaya labadii xaqiiqa lasbarbar dhigaya marka maxaynu odhanaynaa calamuljinsi lahu ilaaqaan calamuljinsigu laba ilaaq buu leeyahy alilaaqu bilfardiya iyo wlilaaqu bilxaqiiqiya in fardinimo lagu ilaaqo waa kaa hore inu soo sheegayna inu lahayn libaax kastoo la arka usaamaa ku rumoobaya dawaca kastoo la arka fucaala ku rumoobaysa yey kastoo la arka duaala ku rumoobaya saxiix iyo xaqiiqanimadiiba in xaqiiqanimo lagu ilaaqo iminka waa tan iminka xaqiiqada libaaxnimo ayaa ka geesnimo badan xaqiiqada dawacanimo arajulu afdalu min almara markaynu lahayn waa maxay taasi ya taa lafteeda taa lafteeda la suuraysanaya xaqiiqada rijaalnimada rujuuliyada macna rujuuliya la suuraysanaya karhkii iyo ya alaabii soo ma ta kale xaqiiqsanaya macnal unusiya soo marka eeg xaqiiq bay xaqiiq ahaan baa lasbarbar dhigaya fardi ma fardi fardi dee rag gabad ka fadli badan baa jira soo ya xitaa kaa awood badan xitaa kaa karti badan xitaa mayna jirin way jirtaa soo ma markaa waxaa lasbarba dhigaya waa xaqiiqadii iminka waa xaqiiqadii weeyaan taasina inay fudaatay la tahay soo ma dib uu si fasriba wuxuu yidhi xaqiiqada libaaxnimo ka u saaxiibka ayaa ka geesinimo badan ka u saaxiibka xaqiiqada dawacanimo marka waxaa lasbarbar dhigay iminka waa xaqiiqadii weeyaan xaqiiqadii asadnimo iyo xaqiiqadii faclabnimo ayaa lasbarbar dhigay ma banaano libaax maqan inaad iska tirahdid usaame usam waxa shardiga inuu kuu muuqdo marka usam waa markaad arkaysid libaax aad aragtid ayaad odhanaysaa haada usama oo uu ku hortaagan yahay laakin libaax maqan nin baad libaax isla ogeydeen libaax muftaris oo dadka qaada mid baa loo loo diro waxa weeyaan la yidhi bal soo toga adaa shishaare kadib uu ku yimid oo waxaad iska tiri maa facala usama usama muxuu samey ma odhan kartid sidaa usama libaax oo dhan buu noqonaya soo ma waa inaad asad adeegsatid kadibna al aad gelisid oo tidhahdid maa facala asad libaaxi aynu isla garanayna muxuu samey saasaad odhanaysaa marka marka intan waa iska mantiqi ahaan wax adagoo badanoo kusii jiraa ma jire haddaan faanana ahlan wasahlan hadii kalena waa iska fudayd wey wuxuu yidhi marka faina kulan mid kasta kulligoo min hadii tani kamida tan alalfaad iyo alfaada yastuqu waa rumoobaya huwa kulligu calaa kulli waaxidin mid kasta ayuu ku rumoobaya waaxidkoo min afraadi haadihi tani afraadeeda iyo fardiyadeeda kamida tan alajnaasi ee ajnaasta taquulu waxaad odhanaysaa likulli asadin libaax kasta libaaxa oo ra-ayta waad aragtay haadaakani usaamatu usaamo weeyi muqbilan xaalo yahay baan ishaarayaae wakadalbawaaqi inta soo hadhayna waa la midoo dawaco kastana fucaalaad ohan yihi kastana du'aalaad ohan wayajuusu waxaba banaan an tutliqa inaad idlaaqdood ku magacowdo ha alfaadan aan soo sheegnay biiizaai hadihi alxaqiiqa xaqiiqada tan a muqaabilkeega min xayu meelna aad ku idlaaqdo hiya xaqiiqadu mawjuudatun mid jirta ay tahay oo fa taquulu waxaad odhani usaamatu usaame usaamatu xaqiiqada libaaxnimo ashjau waa mid ka geesisan min fucaala xaqiiqada dawacanimo iminka waa xaqiiqanimo weeyaan oo oh, xaqiiqat lasad iyo xaqiiqatu thaclad barbar dhigaysa waad fahamtay ma kamaa taqula ka qawlika alasadu libaaxu ashjacu min athaclabi ay saaxibu hadihi lxaqiiqati xaqiiqadan libaaxnimo ka u saaxiibka ihi ashjacu waa mid ka geesisan oo ka dhiirinimo badan min saaxibi hadihi xaqiiqa xaqiiqadan dawacanimo ka u saaxiibka walaa yajuusu ma banaano an tudliqa inaad ku magacoobdo ha alfaadi calaa shaksin libaax haa'ibin maqan laa taqulu odhan maysid liman cid ku odhan maysid habata wastaqara u sugnaaday baynaka adiga dhexdeeda iyo bayna ruuxa dhexdiisa cahdun isla garasho fii asadin libaaxad isla garanaysa libaax oo khaasin gaara maa facala usaamatu usaama muxuu sameeyey libaax oo dhan buu kaa noqoni marka libaax oo dhan ayuu kaa noqoni taasina waa ta halkana dhinaca muxuu kasoo qaybiyey marka biictibaari tashahusi musamaahu iyo wacadami tashahusi soo ma dhinacaasuu ka qaybiyey iminkana wuxuu ka qaybinayaa biictibaari daati buu ka qaybinaya wuxuu yidhi btibaari daatihi waynqasimu waa qaybsamaya bictibaari daatihi calamka daatadiisa fiiradeeda ilaa mufradin mufrad buu uqaybsami wa murakabin iyo murakab buu uqaybsami markaynu eegno daatadana labuu uqaybsami inuu mufrad yahay iyo inuu murakab yahay mufradka maxaa la dhadaa baabcalam maa laysa murakaban de maa laysa murakaban baablicraabna maa laysa musanan wakade ictibaaraad badan bu le meel kasta waana la fahmi karti marka baabkan marka la joogo ma laysa murakaban baa la dhahda ma laysa murakaban baa la dhahda murakabkana isagaa sii qaybini saddex buu qaybini uu soo khulaasiyey marka wuxuu yihi wayanqasimu wuu qaybsami biictibaari daatihi daatadiisa fiiradeedana ilaa mufradin mufrad buu uqaybsami wa murakabina wa ilaa murakabin murakab buu qaybsami mid mufrada iyo mid murakab uu qaybsamaya waayahay wasman ataa wakunyatan walaqaba waakhira daain siwaahu saxiba win yakuna mfradayni faadif xatma wailaa atbac ladii radif wa minhu manquulu kafadlin wasad wadur tijaarin ka sucaada waudad wajumlatu wma bimasjin rukiba daain bigayri weyhi tama ucriba washaaca fi laclaami duidaafa kacabdi shamsin wa abi quxaafa intaas isu ku khulaaseeyo intanaan akriyana gebi soo socota dhowrkaa bid buu ku khulaaseyna maali waa intan soo socota jumlo jumlada wuxuu ujeedaa murakabka isnaadiga ka cabdi shamsi waa abiquxaafana waa murakabkii idaafiga ahaa waan fahnay ma murakab masjigan dee sidiisu u sheegayba wa jumlatun wama bimasjin bu yidhi soo ma aragti intaasu ku khulaasayba isago insha allah waynu gaari doonaa marka wuxuu yidhi mufrad iyo murakab buu qaybsamay falmufradu mufradku ka zaydin waa usamata wey waa zayd iyo usama zayd iyo usama mayna mufrad ahayn ma murakaba ya maya de baabkan marka la joogo mufrad maxa la dha ma laysa murakaban marka zayd iyo usama ma murakaba mise mufrad waa mufrad wlmurakabu murakabkiina alaaatu aqsaami waa saddex qaybood murakabun mid laysa saaray weeye tarkiiba idaafatin isku tirin tarkiibideed wadalika tusaale ka cabdilahi cabdilahi iyo wix lamida weyan eega cabdillahi waa murakab waayo cabdi iyo allah baa la istarkiibiyey de sooma waa murakab idaafiya haddaba xukunkiisu waa maxay murakabkan idaafiga icraab ahaan saynu nidhahnaa wxukmuhu ay waxukmu murakabi idaafiyi murakabka idaafiga xukunkiisu an yucraba wa in la ycraabo aljuzu juska wa in la ycraabo juska alawalu ee hore oo min juzayhi labadiisa gabal ka mid a bixasabi cawaamil cawaamisha qadarkooda waa in lagu icraabo cawaamisha adaakhilati gelaysa alayhi cala ljuzi juska dushiisa gelaysa wa yukfada kuma odhan mufka dhaba wuxuu ku cadfaya anyar culamada wayukfad waa lii qorayy wayukfada waan yukfada waa in la khafdiyo athaniya juska labaadna waa in la khafdiyo bilidaafati bisabab idaafati idaafa sababteed waa in lagu khafdiyo daa'iman weligiiba murakabka idaafiga soo cabdillaahi maa cabdillahi siaad u icraabay waana baratide cabdillahi siaa loo icraabaya cabdillaahi waxaa loo icraabayaa juska hore caamilkaad eegi caamilku wuxuu u baahan yahay juskaad hore icraab juska dambena weligii waa mudaafiley intaa ma garanaysid warmanntaae tusaale caamilka hore waa ja ja maxay u baahan tahay faacil cabdilaahi icraab marka faacil maxaad odhan jaaa cabdullaahi allahina maxaad icraabtay mudaaf ilayde weligeed ba iyad waa sida mafcuul buu baan yo ra'aytu baa taalla meesha maxaad odhan ra'aytu cabdallaahi majruuba xarfujir baa meesha yaalla marartu bicabdillaahi ka dambana weligii waa makfuud waa ka xukunkiisa wax adag baa ku jira ka socod sheekh wa murakabun iyo mid las tarkiibiyey weeye tarkiiba masjid isdhexgelin iyo isku dhex badhxid tarkiibinteed wadalika tusaale kabaclaba kabaclaba ka iyo wixii lamid aweey wa siiba weyhi iyo siiba weyhi iyo wixii lamid aweey wa xukmuhu kan xukunkiisuna an yucraba waa in la icraabo bidamati dam waa in lagu icraabo rafcan wakta rafcin rafcaha waktigiisa wa bilfatxati fatxa waa in lagu icraabo nasban wakta nasbin nasbaha waktigiisa wa jaran wakta jarin jarka waktigiisa icraaban icraab waa in la icraabo icraabtaasoo ka saa'ir asmaai asmaada soo hadhay oo kalea allatii asmaadaasoo laa tansarifu an sarfoomayn haadaa icraabkani thaabitun mid sugan weeyi in lam yakun mise idaa lam yakun idaa lam yakun haddii aanu ahayn huwa idaa lam yakun haddii aanu ahayn huwa murakabkii masjiga ahaa makhtuuman mid lagu khatimay biwayhi kelmadaa weyhi wadalika tusaale kabaclaba ka weeyaane fain khutima hadii la khatimo fain khutima haddii la khatimo ay huwa murakabkii bihaa weyhi haddii lagu khatimo buniya waa la binayn cala kasra lagu binayn kasiiba weyhi lato siiba weyhi muxuu yidhi sheekh murakabkii daafigii craabkiisa waan baranay murakabka masjigii waa laba kelmadood oo laisku dhex barxay ya waa la isdhexgeli sida baclaba ka iyo siiba oo kale bacl iyo baku ahaa asalkii siiba iyo weyhi bu ahaa kadibna waa la sdhegeliyo caadi la iskugu dhex daray masji waa maxay waa khaldu shay bishay waa in shayga shayga caadi loogu dhex dara la dha haddaba sidaad u iraabi sidaad u iraabi oo baclo iyo baka iminka beled baa iskale baclabaka waa meel magaceed waa meel magaceed wey baclun markii hore sanam ku ahaa atadcuuna baclan wa tadaruna axsana alkhaaliqiin bacli markii hore sanamka magaciisu ahaa bakuna sanamkaa ya ismu saaxibi hadihi lbalda baldadaa iyadaa kii u saaxiibkaa magaciisaa la odhan jiray bakun kadibna waa la istarkiibiyey muxuu noqday baclaba kabuu noqday markaa adu waa laba kelmadood la isku dhex daray sooma haddaba siday doontaba ha ahaatee garanay murakabkii masjidki waa laba kelmadoodoo la saxgeliyey saynu u icraabnaa icraabta maalansarifka o kale iraab inta maad garan wayse maalansaif siaad u iraabtaa turfac bidama wa tansib wa tujar bilfatxa man intaa aan jirin sidoo kale way odhaabday waayo murakabka murakabka muxuu ka mid ahaa ya de cilalkii maala insarafka mura ka mid ahayn ya wa hadihi halaatu tamnacu lcalam wazaada tarkiiba wa asmaa alcajam tarkiibka muxuu waa tarkiibkan de masjiga tarkiibkan masjiga wey soo ma ka soco hal buu ka soo reebay marka murakabkii masjiga ahaa haddee kelmadda weyhi lagu khatimo ka waran murakabkii masjiga ahaa haddee kelmadda weyhi lagu khatimo ka waran haddee kelmadda weyhi lagu khatimo maala yansarif icraabkii icraabi mayside mebni buu kaa noqon kitaabka awelkiisan kuso marnay mebni buuba kaa noqonaya marka jaa siiba weyhi raaytu siiba weyhi marartu bisiiba weyhi samaynn jaa baclaba ku raaytu baclaba ka marartu bibaclaba ka saxiix walala murakabkii masjiga ahaa halkaasaad kaga takhalustay shiikow uu hudaaye iraabtiis meelaha dadku arjaad kadib waka oo basiid wuxuu yidhi waa murakabun mid las tarkiibiyey weeye tarkiiba masjin daain biayri weyhi tama ucriba bu yidhi ina maagna eeg daain biayri weyhi tama ucriba haddii kelmadda hayri weyhiya uu ku dhammaystirmo waa la icraabaya ama haddii kelmadda hayri weyhi uu ku dhamaystirmi waayo mabni u noqonaya mabni u noqonaya hadii kelmadda weyhi uu ku dhamaystirmo wdalika kabaclaba ka wasiiba wey wa xukmuhu murakabka masjiga xukunkiisu an yucraba waa in lagu icraabo bidamati damo rafcan wakta rafcin wa binasbin nasba bifatxati fatxa waa in lagu icraabo nasban wakta nasbin wa jaran wakta jarin icraaban icraab waa in la icraabo icraabtaas oo ka saa'ir asmaai asmaa'ada kale ee soo hadhay icraabtooda oo kalea allatii asmaadaas oo laa tansarifu aan sarfoomin haadaa icraabkani dha sheekh thaabitun waa mid sugan idaa waktigii buu sugan yahay lam yakun aanu ahayn huwa murakabka masjigii maktuuban mid lagu khatimay biweyhi kelmada weyhi wadalika kabaclabaka fain khutima haddii la khatimo bihaa weyhi lagu khatimo buniya cala lkasri baa lagu binayn wadalika kasiiba weyhi iyo wixii lamid aweeyaane iyo wa murakabun mid laiskorsiiyey weyi tarkiiba isnaadin isku tiirin tarkiibkeed waa tarkiibkii isnaadiga ahaa waay wuu kuusii sheegaya marka wa huwa tarkiibka isnaadigiihi ma shay weeyi ma tarkiib weeyi ama ma shay weeyi kaana ahaaday huwa maagu jumlatan jumla ahaaday fi asli markii hore asalkii hore waa jumlo asalkii hore jumlu ahaa jumlanimadii baa laga soo naqliyey u fiirso ama jumladu jumla ismiya ha noqoto ama jumla ficliya ha noqoto jumla ficliya badana keena tusaalaha yada ku badan asalkii hore jumlu iska ah tarkiibkan isnaadigi waad fahamtay ma isnaadi ficil iyo faacil ba laisku tiriyo ya qaama zaydun ka waran qaama zaydun iyaga waa maxay jumla ficiliya maynaan war mana jumla ficiliyan qaama zaydun baad nin buuxinaysaa de marka <laughs> qaama zaydun baad nin buuxinaysaa ya qaama zaydun baad nin buuxinaysaa zaydun qaa'iman soo jumla ismiya ma zaydun qaa'iman umaad nin buuxinaysaa waaba intaa macnaheeg jumla eh, eh, tarkiibka isnaadiga waa sida saxiix marka asalkii hore jumla ahayd waa ka ku yidhi wadalika kashaaba qarnaha iyo wixii lamida weeyaan kashaaba qarnaha ah. islaanta labadeedii gees baa iroobi weeyaan waa yahay asalkii hore wuxuu ahaa shaaba qarnaani kadibna idaafa meesha timidayde wa tasqutu nunaani wa tasqutu nunaani fi lidaafa naxwu ra'aytu saakini risaafa maynu soo aragnay so mulxim wa ka lidaafay nuuntay u dhacday kadibna maxay noqotay qarnaaha bay iska noqotay kashaaba qarnaaha shaaba waxaa ciroobay qarnaaha labadeedii gees haddaba maxaa la samay si aad u craabi weye sideed he u craabi waa kan si aad u craabaysi wxukmuhu ay waxukmu murakabin isnaadiyi murakabka isnaadiga xukunkiisu ana alcawaamila cawaamishu laa tuahiru raadayn mayso fiihi tarkiibkaa dhexdiisa shay-an waxba ku raadayn mayso bal yuxkaa waxaa lagaga xikaayoon calaa maa xaalkii kaana u ahaa murakabku calayhi xaalka dushiisa oo min alxaalati xaaladii ah qabla naqli intaan lasoo naqlin ka horna ugu xaala kolkaa soo xaalad mu ahayn sidoo han iskeeda saw zaydun qaaiman mu ahayn ya jaa zaydun qaaimun ra'aytu zaydun qaaimun marartu bizaydin qaaimun waxba caamilkan kama bedelayo waa caamilu jiro marartu bizaydin qaaimin baan odhan waxaa iska ilaali waa xikaaya la joogaa sheekh xaaladii horead kaga xikaayoonaysa awal hore jaaa shaaba qarnaahaa ra'aytu shaaba qarnaahaa marartu bishaaba qarnaahaa waad fahamtay ma caamilkii wax alla wax uu ka bedelaya caamilkani male sideedii hore maad kaga xikaayoonaysaa jaa shaaba qarnaa faacil marfuuc wacalaamat rafci damt mqadarat l akhiri manac mid ishtaal bxarakat xiaaya fatxat mqadarat al akhiri manac mid ishtaal bxarakat xiaaya kasrat mqadarat al akhiri manac mid ishtaal bxarakat xiaaya bal yuxkaa bu ku yidhi adba iska faan marka caamilkani caamilu rafca iyo caamilu nasbiya caamilu jarku taaiir kuma malaba sideedii hormaa lagaga xikaayoonaya mina ba sidayn isna saaw icraab marka marka maxaad baratay murakabka idaafiga si aad u icraabi juska hore waxaad icraabi bixasabi cawaamil juska dambana daa'ima yufad biidaafa soo ma weligiiba idaafanin ba lagu khafdinaya murakabka masjiga ka waran laba u kala qaad ma weyhi u dambaysa mise umay dambayn hadday weyhi u dambayso bunya haddaynay weyhi u dambayn ka waran yucrabka icraabi maa laa yansarif waxaad ka warantaa murakabka isnaadiga sead oran ana alcawaamila laa tuairu fiihi bal yuxkaa calaa ma kaana calayhi qabla naqli xaaladii naqliga ka hor siduu ah unbaad u wada saa caamilka waba kama bedelayaba waaba intaa wa murakabun mid laysa saaray weyi tarkiiba isnaadin isku tirin tarkiibkeed wa huwa murakabkaasi maa shay weyi kaana ahaaday huwa maagu jumlatan jumla ahaaday fi asli asalkii hore wadalika tusaale ka shaaba qarnahaaba ciroobay labadeedi gees wa xukmuhu murakabka isnaadiga xukunkiisu ana alcawaamila cawaamishu laa tuahiru raadayn mayso fiihi tarkiibka dhexdiisa shayan ku raadayn mayso waa meela iska soo yar noqnoqda badanana lagu baraarugsaneyn iska ilaaliyo horo kale mayna soo aragde xukunadooda soo bal yuxkaa waa lagaga xikaayoon calaa maa xaalkii baa lagaga xikaayoon kaana uu ahaa murakabka isnaadigii calayhi xaalka dushiisa uu ahaa oo min alxaalati xaaladii ah qabla naqli intaan lasoo naqlin ka ugu xaala qabla naqli intaan lasoo naqlin ka ugu xaala watigaas ka gaabtayla soma wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha ilaa anta astafiruka watuubu iley